بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بإنها آيات اللحدا إيو الله إلى آيات السقاشا وسورة المؤمنون آياته هره وحي هايين درسقي هره dadka muuminiinta ah oo sifadoodu sida tahay kuwa allahooda u khushuuca cabsi darteed kuwa allahooda aayadihiisa rumeeya kuwa rabbi aan u shariig yeelin waladiina kuwa yu'tuuna bixiya maa aatow waxay bixinayaan oo cadya ah walxaal quluubuhum wajilatun ay cabsanayso oy ka yaaban tahay in laga aqbali waayo inahum ilaa rabbihim raajicuuna waxay u cabsanayaan waxaa wey anahum lianahum iyagu ilaa rabbihim bay raajicuuna ulaaika kuwaasi yusaaricuuna waxay u degdegi fi lkhayraati kuwa sidaas wahum iyaguna lahaa saabiquuna way u hormari cid uga badin mayso allah wuxuu yidhi walaa nukalifu kuma kalifno kuma mashaqayno nafsa naf ilaa wuscaha awoodeeda mooyaane wax marka daacaysta laleeyahay cibaadada la imaada laleeyahay qofna wuxuuna awoodu dusha lagama saaro waladaynaa agtayada waxaa ah kitaabun kitaab yandiqu ku hadli bilxaqi xaq ku hadli wahum dadkana laa yudlamuuna la dulmi maayo yo alla leeyahy alla subxaana watacaala cidna waxayna awoodu lahayn waxaan daacad ahle ina saaray kulli awood baanu lahayn way dhib yari waaba raaxaba salaada iyo markaad eegto waaba raaxo alla subxaana watacaala dhib qofna ma dul saarin kitaab hadli waa kitaabulacmaal wey kitaabkii acmaasha lagu qoray lox maxfuudka ma aha kitaabulcalma kitaabkii camalka ahaa oo camalkaaga oo qoran ku yaalo yaa laguu dhiibo lagu soo hordhigi xaq buu ka hadli miyaad waxaadan samaynin miyuu ku jiraa intaa waxaa la raaciyey alla dulmin maayo qofna ee khayr uu leeyahay laga baabi'in maayo dembi una lahayna la saari maayo bale allah subxaana watacaala muminiinta raxmadiisa darteed kuwa dembile buu ka dhaafi dembiga oo saamixi allah subxaana watacaala qofna la dulmi maayo walaa nukallifu kuma mashaqayno nafsa naf ilaa wuscaha awoodeeda mooyaane waladaynaa agtayada waxaa kitaabun kitaab yandiqu hadli bilxaqi ku hadli waa kitaabu lacmaal wahum dadkana laa yudlamuuna la dulmi maayo bal quluubuhum qalbiyaalkoodu fi kamratin mukhuur bay ku jiraan way halmaansan yihin min haadaa qur-aankan way halmaansan yihiin walahum waxaa u sugnaaday acmaalun acmaal oo min duni daalika kuwan hadda ay ku jiraan aan ahayn oo hum iyagu lahaa caamiluun ay camal fali doonaan alla subxaana watacaala wuxuu leeyahay inay xaqa arkaan daaye qalbigoodu wuu halmaansan yahay muquur bay kaga jiraan qur-aankan umaba soo jeedaan xaggiisaba acmaashan hadda ay ku jiraan acmaalaan qaban doonaanna way jirta ama hore soo qabteen acmaashan haddeer ay ku jiraan acmaal aan ahayno fali doonaan baa jirta oo dembi ah intaasoo dhan waa loo wada qaban hadduuna mumin ahayn qofku muminka inuu alla saamaxo raxmadiisa waa la rajaynaya bal inay xaqa raacaan daaya quluubuhum qalbiyaalkoodu fii kamratin mukuur bay ku jiraan iyo halmaan min haadaa qur-aankan xaggiisa walahum waxaa usugnaaday acmaalun acmaal oo min duuni daalika camalkaa ay hadda hayaan aan ahayn hum iyagu lahaa caamiluuna ay camal fali doonaan xataa idaa akhadnaa markaan qabanno mutrafiihim kuwooda raaxaystay bilcadaabi cadaab ku qabanno idaahum waaba iyagoo yajcaluuna cabanaya oo dhawaaqi ayladhaan bay la iman waa caban cabashadaas ma taqaani yuqaalu lahum waxaa loo dhihi laa tajruuha cabanin alyawma maanta inakum idinku midna xagga iyaga laa tunsaruuna la idinka gargaari maayo maanta cabashadiina waxba idin tari mayso qad kaanad aayaatii aayadahaygu waxay ahaayeen tutla calaykum kuwa dushiina lagu aqriyo fa kuntum waxaad ahaydeen tankisuuna kuwa u noqda u dibu gurateeya ala cqaabikum cidhibtiini waa gaalnimada wax cadhaab la leeyahay mustakbiriin xaal aad ku kibirsantihiin bihi bilxarami mushrikiinta lala hadli ta ugu fiicani waa sidaa mustakbiriina xaal aad ku kibirsan bilxarami ohluxamran baanahay aad tidhihiin intay kacbada ag fadhiistaan yay maxamed iyo nebi maxamed iyo qur-aanka iyo waxa uu ka wax sheegi halkaasi ku hasaawaya dadkana waxay ugu faani annagu ehluxaram baanahay marka alla subxaanahu watacaala markii cadaabku way cabano markay cadaabka arkaan way cabanayaan qayladhaan bay samayn waxaa laleeyahy waxbaha cabanina maanta wax naga kiin celin karaa ma jiro wax idin gargaarayaa ma jiro maxaa yeelay cilladu waxa weeye aayadahaygii baa laidinku dul akriyey waa dib ugurataysanoo dib iyo gaalnimadii baad u noqotee gaalnimadii baa dib uguratay in laga dhigi idinkoo kibirsanoo xaramka ku kibirsano meeshaad xaqa ka raaci lahaydeen ehlu xaram baa nahay leedihiin ood haasaa waysaan habeenkiiso saamirka waxaa layidhaha habeenkii caweysinkaa la yidhaha tahjuruuna aada hadal xumoonaysaan yani tatakalamuuna bilhajri hadal xun ku hadlaysaan marka sidaasaa laleeyahay markii dhibku joogo inta ka horeysa in lasii tabtayso oo alla la caabudo oo qur-aanka la qabsado laakin markuu cadaabku ku yimaado haddaad tidhaahdo maxaa sidan la iigu galay wax qiimada male xataa idaa akhadnaa markaan qabano ilan cadaabka kuwa raaxaystay ee xaqa diiday baa lagu horreysiyeen cadaabka kuwa dadka kale de kuwa unbay lamid yihiin oo cadaabkii kuwa ku dhaca kuwana uu ku dhicon ila way iska daba socdeen xataa idaa khadnaa markaan qabanay mutrafiihim kuwa raaxaysa bilcadaabi cadaab idaa hum waaba iyagoo yajcaruuna cabanaya yuqaalu lahum waxaa loo dhihi laa tajharuu laa tajcaruuha cabanina alyawma maanta inakum idinku minaa xagga iyaga laa tunsaruuna laydinka gargaari maayo qad kaanad waxay ahayd aayaatii aayadahaygu tutlaa calaykum kuwa lagu dul aqriyo dushiina fa kuntum waxaad ahaydeen tankasuuna kuwo u dubirgurateeyey calaa caqaabihim ciribtoodii dambe oo gaalnimadii ah mustakbiriina xaala aad kibirsantihiin bihi bilxarami aada ku kibirsantihiin saamiran xaalaad hasaawaysaan tahjuruuna idinkoo hadal xumoonaya oo hadal xun ku hasaaway marka abaartii markay ku dha markuu nabigu habaaray reer allahuma ajcalhaa siniina ka siniin yuusufa allahuma stud al allahuma stud wadadka calaa mudar markuu nabigu yidhi abaar baa dhacday oo intaas hoosana aan roob la helin heer waxay gaadheen ayda qashaan iyo basadaha heer waxay gaadheen intay dhiigga iyo dhogorta isku qalajiyaan oy dubtaan ay cunaan abu sufyaan baa nabiga u imanaya waniyow raxmad baa yaa wadaabaa tidhi tolkaa waa kana uu baaba'aya markaa barkii dambe ilaahay farajkii wuu u furay qayb badan oo dee markaa gaalo ahaydna way soo muslimeen allah wuxuu leeyahay afalam yadabaruu miyaanay u fiirsanin alqawla qur-aanka qur-aanka miyaynay dhuuxin macnihiisa qur-aanka macnihiisa qofkii dhuuxa waa hubaal inuu raaci una ka leexanayn afalam yadabaruu miyaanay u fiirsanin alqawla qowlka qur-aanka ah am jaaahum mase waxaa u yimid maa shay lam yaati aanu imanin aabaahum aabayowgooda alaweliin hore abayowga hore waxaa laga wadaa jaahiligii kitaabuma imanin qolada mushrikiinta jaahiligoodii aabihii hore waxaa laga wadaa ambiyadii hore iyna taariikhda miyayna ogen wey nabiyullaahi ismaaciil ay ka beermeen iyo taariikhda ilaa carabta muscarabadii ismaaciil bay ka beermeen alcarab alcarbaa yaman bay ahayn carabta asalka ah arab macnaheedu waxa wey waa saxaara wey dhulka carabta saxaara wey idhahaa ciddii soo degto o dhan noqonaysa marka ma waxaan dadkii hore miyayna taariikhda haynin baa laleeyahayo dadkii hore wixii u iman jiray ay ka beermeen ma waxaan ahayn baa u yimid laakiin jaahiliga kitaabuma imanin am lama yacrifuu mase waxaanay garanayn rasuulahum rasuulkooda maxamed miyaanay garanayn nasabkiisa iyo iyo wanaagiisa iyo runtiisa iyo uu ku dhex koray oo fahum lahu isaga munkiruuna way dafirsan yihiin oo maba garanayaan am yaquuluuna mase waxay leeyihiin bihi waxaa ku sugan jinnatun waali waali kuma sugna intaasoo dhanna ma aha bal intaa ay sheegeen midna ma jaahum wuxuu ula yimid bilxaqi xaq buu ula yimid wa aksaruhum badankooduna lixaqa xaqa kaarihuuna way necab yihiin badankood xaqa way necab yihiin allah subxaanahu watacaala qur-aanka miyaanay dhuuxin buu leeyahay waxaa la hubaa cidii qur-aanka u fiirsato macnaheeda fahamta inay xaqa garanayaan base waxaa u yimid um, aabbayowgoodii hore waxaanu iman nin baa u yimid abayowgii hore ambiyadii hore la diri jiray taariikhda miyayna haynin baa la leeyahay mase nabiganayna garanayn ay runtiisii iyo dhalashadiisi waxa dhan yaqaanaan markii kacbada la dhisayey yaa waxaa la isku khilaafay xajarul aswadka ciddii meeshuu yaa la dhigi lahayd waxaa waye hub baa la isu gurtay markii dambe waxaa la yidhi sidaa inaga daaya baabusalaam ninka ka soo gala ee u horeeya ninkaa aynu u dhiibno talada nabiylaahi maxamed baa ka soo galay waa shan iyo soddon jir markaa haada amiin ba yidhi wale waa amiin kan waa ku kalsoonahay markaa wuxuu yidhi intaad go'baad keento mara keena qabiil walbaba dhinac qabo meesha wada saari markay saareen buu isagu nabigaa meesha dhigay caleyhi salaatu wasalaam waxaa wey shan iyo soddon jir buu ahaa markii kacbada la dhisayey afartan jirkiina waa lagu diray waa marka uu adeerka cabaas baa yidhi ilan qabiil qabiil dusha saaro markuu iska furay nabigu uuba dhacayba cawradiisa ma banayn karo nabigu dee weligii xumaan kuma una kicin dhalinyanimadiisii nadiif buu ahaa allah buu caabudi jiray yaan cilmi galba loo waxyoonin marka macnaha may rasuulka noocaasayna garanaynin oo way dafirsan yihiin mase waxay leeyihin wuu waalan yahay intaa midna ma ahe xaq buu ula yimid badankoodna xaqa way nacab buu alla leeyahay wa tacaala marka qoladaas sidaa lagu leehay inaguna waa sidii oo cidda haqa neceb sidaasoo kale unbay noqon waddada unbay mari qur cidda marka loo sheego ama xadiidka nabiga loo sheego madaxa meermeeriye oo wax kala sheega waa sidaasoo kale un afalam yadabbaruu miyaanay u fiirsanin oyna dhuuxin alqur'aana qur-aanka waa inaad wixii u fiirsatood fahamto am jaaahum mase u yimid maashii lam yati imanin aabaahum abayowgooda alaweliin hore waa abayowgii hore waa dadkii waxyigu iman jiray ismaaciil iyo am lama yacrifuu mase waxaanay garanaynin rasuulahum rasuulkooda oo fahum iyagu lahu rasuulka munkiruuna way dafirsan yihin maba garanayaan am yaquuluuna mase waxay leeyihiin bihi waxaa ku sugan jinnatun waali bal intaasoo dhan midna ma ah bashu waa ibdaal baa la yidhaah jaaahum wuxuu ula yimid bilxaqi xaq buu ula yimid aagsaruhum badankooduna lilxaqi xaqa kaarihuuna waa necab yihiin walow itabaca alxaqu xaqu hadduu raaco qur-aanka la soo dejiyey xaqa mufasiriintu inta badan allah bay ku fasiraan allah hadduu raaco hawaahum say jecel yihiin oo say jecel yihiin uu wax ku soo dejiyo lafasadati samaawaatu samooyinku way fasaadi lahaayeen iwalardu ardadi wama fiihina waxa ku dhex nool oo dhan bal xaqu ma waafaqin hawadooda eh ataynaahum waxaanu ula nimid bidikrihim qur baanu ula nimid waanin sharaftoodii baanu nimid bidikrihim qur-aanka wey dikrigaasi dikrigoodii iyaga waanin lahaa yaan ula nimid oo fahum iyagu can dikrim dikrigooda mucurdoona ka jeedsanaya allah wuxuu leeyahay sida iyagu jecel yihiin haddii xaqu raaco oo sidaa wax soo degaan ardadiiyo maxaa fasaadi dee waxaa badan lahaa dembigaa badan lahaa iyo iska horimaatinka iyo macsiyadaa badan lahayd markaa adduunkuu fasaadi lahaa waa la baabi'i lahaa abaar iyo cadaab baa iman lahaa waa la fasaadi lahaa iyagu say jecel yihin waa gaalnimo iyo wax qalooc iyo wax xun iyo macsiya jecel yihiin hadduu qur-aanku sidaa waafaqi lahaa waa la fasaadi laha wax noolaan lahaaba ma jira wey allah marka waxaanula imid buu yidhi bidikrihim waanintoodii wax iyaga waaniya bidikrihim sharaftoodii baanula imid sharaftoodii bay diidan yihiin ka waran marka yaa la leeyahy allah wuxuu leeyahay walow itabaca alxaqu xaqu hadduu raaco allah hadduu raaco qur-aanku raaco ahwaahum say jecel yihiin lafasadat isamaawaatu waalardu samada iyo ardadu way fasaadi lahayn macsiyadu markay badato ciqaab baa iman lahayd iyo wan fiihina waxa dhexdooda ah bal xaqu ma raacin hawadoode ataynaahum waxaanu ula nimid bidikrihim waanin baan ula nimid bidikrihim sharaf baan ula nimid waa qur-aanka kariimkaa oo fahum can dikrihim waanintooda iyo sharaftoodaasay mucriduuna ka jeedsanayaan am meeshii horay raacsan tahay bar rasuulkayna garanaynin xaaladoodu waa sidee am tasaluhuma waxaad weydiisay kharjan ujro miyaad weydiisay fakharaaju rabbika rabbigaa ujradiisa khayrun ka khayr badan wahuwa allana khayruraasiqiina kuwa wax arsaaqa uu ka wada sarreeya allah subxaanahu wa tacaala ma wax ujro aad weydiisay may ujrada alla ku siiyey iyo ajriga alla ku siiyey yaa waxooda umaba baahnid waxoodaa wey ma aadan weydiinin taasoo ku marmarsan maayaan xooluuna weydiistayo wuxuu doonayaa inuu xoolo naga qaato waxa noogu keenay taa kuma marmarsanayaan buu alla leeyahay waxa alla kuu ballanqaaday baa kasii fiican alla cidduu wax u ballanqaadana khayruraasiqiin wey alla subxaana watacaala ilan dad wax risaaqaa jiro sababka haado allaba ha u dhiibe raasiqiintu dadku way jiraan caruurtoodii dadka arsaaq marka allah intaasoo dhan wuu kasii sarreeya subxaana watacaala oo cidduu alla riisqi u ballanqaado cid ka fiicani ma jirta waay am tasaluhu ma waxaad weydiisay kharjan ma ujraad weydiisay maya fakharaaju rabbika rabbigaa ujradiisa khayrun ka khayr badan wahuwa allana khayru raasiqiina kuwa wax risqiga siiyo oo dhan buu kasii wada sareeya wainaka adigu intaasoo dhan ay kugu sheegeen midna ma tihide latadcuuhum waxaad ugu yeedhi ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan waina aladiina kuwa laa yuminuuna aan rumayn can isiraadi jidkii la naakibuuna way ka leexdeen jidkii way ka leexdeen xaqa ahaa allah wuxuu leeyahay waxujraa maadan weydiin ma waalin beenaale ma tihid inta ay sheegeen midna ma tihide xaqii baad ugu yeedhaysaa jidkii toosaa war waa kan aad leedahay jidka toosani waa maxay fasamsik biladii yuxii ilayka oo durba meeshii la rabay ku geynaya oo jidad qalqaloocan ay meelaha jiraan mustaqiimku waa luqatulcarab marka taasaad ugu yeedhi kuwaan aakhiro rumaynina wayba ka leexdeen jidkiiba way ka leexdeen wa inaka adigu latadcuum waxaad ugu yeedhi ilaa siraadin jid mustaqiimin oo toosan wain aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhirana cani siraadi jidkii lanaakibuuna way ka leexanayaan way ka leexdeen jidkii lanaakibuun way ka leexdeen walow raximnaa haddaan u naxariisano yidhi wakashafnaa aan ka faydno maabim waxa ku suganoo min durin dhib ah lala jun way ku madax adeegi lahaayeen fii duqyaanihim kibirkoodiiba kusoo adkaysan lahayen yacmahuuna iyagoo wareersan walaqad akhadnaahum allah wuxuu leey subxaanau wa tacaala dadka xaqa loogu yeedhayo ee xaqdiidayaasha dhibku markuu ku dhaco oo laga faydo dhibkii markii laga faydo waa iska caadi ba waxaan hadda caruurteen waa caadi idhaahdeen waa sidan oo kale un marka markii dhibkii ku dhacay laga faydo waa caadi bay iska leeyihin sidoodii horuba iska sii ahaanaya waa u dabeeca wey sidaas hadda inagu qudheenna wayna haysataayo waxaa laga yaabaa dad dambiilayaal badan baa inugu jira markay abaari dhacdo kulli dadku gacantay wada taagi markii alla abaarta inaga faydo qaar baa halkoodii hor kasii wada walow raximnaahum haddaan u naxariisano dadka wakashafnaa aan ka faydno maa bihim ku sugan oo madax adaygi fii duqyaanihim dalaalkoodii yacmahuuna iyagoo wareersan allah wuxuu leeyahay walaqad khadnaahum waanu qabanay bilcadaabi cadaab fama stakaanuu uma khushuucin uma hogaansamin lirabbihim rabbigood uma yatadaracuuna umana cabanin oo alla subxaana watacaala tadaruc waxaa weeye inaad dhigto ismiskiiniso aada gacanta tadaruc allah wuxuu leeyahay cadaab baan ku qabanay fama stakaanuu lirabbihim rabbigood uma hogaansaminoo uma way tadarrucuuna umana khushuucin wey yani ma baryo wey oo baryo tadarruc waa baryada wey walaqad khadnaahum waxaanu ku qabanay bilcadaabi cadaab fama stakaanuu waa qoladan quraashina way ku jiraan laakiin dadka dee xaqdiidayaashoo dhan weye fama uma khushuucino isuma dhiibin lirabbihim rabbigood ma yatadaracuuna ma ayna alla baryanin uma khushuucin xataa idaa fataxna markaan ku furay calayhim dushooda baaban baab baabkaasoo cadaabin cadaabu saaxiiba cadaabkaasoo shadiidin daran idaa hum waaba iyagoo mublisuuna quustay fiihi cadaabkaa dhexdiisa quustay markii durka laga faydo way kibrayaan markii dhibaata ku dhacdana way quusanayaan muminku sidaa uu ka bedelan yahay markii loo barwaaqeeyo allihiisuu ku shugri oo daacaduu badin markay dhibaata dhacdana wuu sabriyo allihiisuu baryo ilaahay dhibaatada dhaga qaadbul muminku waa sidaa iyagu markii khayrka uu ku dhaco dhibka laga faydo duqyaankoodii hore kusii adkaysanaya markii cadaab lagu furana way quusanayaan ee alla ma rajaynayaano rajahoodii wuu go-ay markaa xataa idaa fataxnaa markaan ku furro calayhim dushooda baaba baaba daa cadaabin cadaabu saaxiiba shadiidin oo adag idaahum waaba iyagoo isla markiiba fiihi cadaabka dhexdiisa mubilsuuna quustay wahuwa alle allah subxaanau watacaala nicmadu inoo nicmeeyey iyo qudradiisu inoo sheegaya wahuwa alle alladii allah weeye ansha'a lakum idiin abuuray asamca maqalka iyo walabsaara aragta iyo walafidata caqliga hadda afdiidadu asalaha waa qalbiga caqligaa la sheegi qaliila maa in aada u yar yaa tashkuruuna shukriyeysaa wax yar baad shukriyeysaa buu alla leeyahy maadaasaa taqliil faaida qaliilan in yar maa oo aada u yar yaa tashkuruuna shukriyeysaa ee culimada qaarna waxay ku fasireen maada inaafiya ka dhig qaliilan in yar xataa ma tashkuruuna ma shukriyeysaan sida hore ku dah wa huwa alle alladii allah weeye anshaaa lakum samc maqalka idiin abuuray walabsaara aragtidana idiin abuuray walafidata caqligana idiin abuuray wy wixii waxaa cilmiga waxaa lagu faa'iideystaa waa maqal iyo arag wey waxaad aragtay iyo waxaad maqtay cilmigu waa labadaan baa lagu faa'iideystaa caqliguna markaa wuu fasiri oo caqligaad ku fahmi caqliga aada leedahay markaad wax aragto waxna dhagaysato wax maqasho caqligaa fasiri maskaxduna way kaydin maskaxdu waxaa wey quwa mudakhira layidha way kaydinaysaa maskaxdu marka allah wuxuu leeyahay samcigii basarkii baan walafidata caqligii oo labadaas waxa lagu faa'iideysta fasiraya qaliila maa in aada u yar baa tashkuran ku shugrayaysaa ilaah maqalkii aragtidii caqliga idin siiyey shukrigiina wuu yaraan yahay waa dadka intooda badan wahuwa alleh alladii alla way idin abuuray filardi dhulka idinku abuuray weyleeya xaggiisaa tuxsharuuna la idiin celin doona alla subxaana wa tacaala isagaa dhulka idinku abuuray xaggiisaana dib laidinku celin doona wa huwa alle alladii allaha weeye dara'akum idin abuuray filardi dhulka weyleeya xaggiisaa tuxsharuuna laidin celin doonaa maxkamadaa tegaysaan maxkamadda waxaad la tegay hadda kasii fikir marka waxaad had iyo jeer ku fikirtaa alla hortiisa markaad istaagto waxaad la tegi lahayd ku fikir wax fiican ku fikir wa huwa alle alladii allah wey yuxyii nooleeyo wax wayumiitu dila walahu alle waxaa u sugnaaday ikhtilaafulleyli habeenka iyo maalinta iskhilaafkooda afalaa tacqiluuna miyaydaan fahmayn ikhtilaafulleyl wanahaar alla subxaana wa tacala waa ka idin nooleeye idin abuuray kaa ciduna ma waa ka idin dilaya kaa cidu waxaa cidida dafirsan tahay maxkamadiisaad imanaysaan baa la dabogsan yahay alla waxaa usugnaaday qudradiisa kamid a ah habeenkii maalintii iskhilaafsanaantoona kanu waa nuur oo iftiin iftiino qoraxdii kanna waa habeen kan waa qabow kaas kulayl buu leeyahay waxa wey way isdaba mari marna isu iman mahayaan habeenkii iyo maalintu marna isu iman mahayaan way isbedeli un allahaasa qudradiisu sidaa tahay wahuwa alle yuxyii iyo yumiituna mafcuulkeedii wuu go-an yahay markuu mafcuulku fara badan yahay waa la gooyaa wahuwa alle alladii allah wey yuxyii nooleeya wax alla wixii nool oo dhan wayumiitu dila wax alla wixii dhimanayoo dhan walahu alla waxaa u sugnaaday ikhtilaafu leyli wanahaar habeenkiiyo maalinta iskhilaafsanaantooda afalaa tacqiluuna miyadan waxba fahmayn allaha sidaa yeelay maad u xeer dhigataan oo camal wanaagsan la timaadaan bal inay sidaa fahmaan daaye qaaluu waxay yidhaheen mila maa shay oo kale qaala alawaluuna kuwii hore ay yidhaahdeen qaaluu waxay markaan dhimanno oo kunnaan ahana turaaban cari wacilaaman lafo ainaa anaga lamabucuuuna mana la soo bixin doonaabay yidhaahdeen laqad wucidnaa waana loo ballanqaaday bay dhaheen naxnu anaga iyo aabaauna abayog haadaa waxaa la sheegi waa soo bixinta min qabl hor baana loogu ballanqaaday in haadaa maa haadaa kani ma aha ilaa asaadiirulawaliina kuwii hore sheekabaraleydeedum wax kala maha aabayowga iyo anaga sidan baa la dhihi jiray waxbaa la isa bixin ninbaa maalin dhaweyn wuxuu ii sheegay shalay nin yani kristaanho ilaa lixdan jira ah. yaa wuxuu yidhi waxbaa dhuuntay waa kala yidhi wax kala doondoon intaa noolaa waxunbaa la soo heli baa laleeyahay hadda kadib waan iska ashaadan bu wax soo helayna ma arko ninbaa sidaa yii masale cajiiba wey lumay baa laleeyahay bu waana la waay wax la keena la waay marka inaad iska ashaahataa suuragalu yidhi baa la marka waxa weeye caqliga qof kale waxbuu qaadanaya waxbuu garanaya bal qaaluu waxay yidhaahdeen mila maa shay oo kale qaalan awaluuna kuwii hore ay yidhaahdeen qaaluu kuwii hore waxay yidhaahdeen aydaa mitnaa markaan dhimanno uwa kunna aan ahaano turaaban caro iyo wacidaaman lafo ainaa anaga lamabcuusuuna ma nala soo bixinaya laqad wucidnaa waa naloo ballan qaaday waa naloo yabohay naxnu anagii waa abaaunaa abayowgayo haadaa waxa la sheegaya soo bixintaa min qabl hor in haadaa maa haadaakani ma aha ilaa asaadiir lwaliina kuwii hore sheeka baraleydoodii mooy sheeko beraleyda ma taqaan waa sheeko quruxsan oo aan xaqiiqo lahayn wey qul waxaad ku tidhaa marka waxaa weeye waxay rumaysan yihiin gaaladii iyo cid kasta waxay rumaysan tahay alrububiya ama sifatu ficil kulli way rumaysan yihiin waxaa laisku haystaa waxaa weeye sifada daatiga ah ee alla leeyahay baa laisku haystaa aluluhiya wey waxa laisku diidan yahay rububiyada dadkao dhan waa isku mid inuu wax dilo waxna nooleeyo way garan tiibaa hadda meesha lainoo soo dhigaya qul waxaad ku tidhaahdaa liman axadkee buu u sugnaaday alardu dhulka iyo wan fiiha wax dhexdeeda in kuntum haddaad tihiin taclamuuna wax og haddaad tihiin waxay dhihi lilaah alla u cidda firsani ma jiro ardada iyo samada inuu alla leeyahay cidda firsani ma jiro samada iyo wax ku dhex jira qul waxaad ku tidhaa falaa tadakarun omiydan waan toomin dad wax u garanaysaan ma weydaan waan toomin buu alla leeyahay subxaana wa tacaala way garanayaan ardada iyo waxa ku jira in alla abuuray cidda firsani ma jirto ilaa hadda firsani ma jirto qul waxaad ku tidhaa limanil ardu ardadu yay u sugnaatay iyo wan fiiha wixii dhexdeeda ah in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwo wax og oo caqli la dee sayaquuluuna waxay dhihi lilaah alla u iyo jawaabtii way iswaafaqday meelaha dambe su iyo jawaabtu wax yar baa u kala farqi ah. liman baa la yidhi lilaahi bay qul waxaad tidhi afalaa tadakaruuna oo miyadan waan maad waantoontaan qul waxaa tidhaah man rabu samaawaati samada rabbigaadu waa ka asabc ee toddobada ah iyo wa rabulcarshi carshiga rabbigiisa alcadiimi ee weyn sayaquuluuna waxay dhihi lilaah allu u sugnaaday afalaa tattaquuna ma waydaan baqayni marka waaidisade marka meesha su-aashii kuma jirto laami kuma jirto man rabu samaawaat baa layidhi liman lama dhihin tii dambe jawaabtii asamaawaatu lilah baa loo soo qadari marka samooyinka allah baa iskale qul waxaa tidha man axadkee buu ahaaday rabusamaawaati samada rabbigeeda asabci ee toddobada ah wa rabulcarshi carshiga rabbigiisa alcadiimi ee weyn sayaquuluuna waxay dhihi alcarshu wasamaawaat lilaah alluu u sugnaaday qul waxaa tidha afalaa tattaquuna biyadaan alle ka baqayn markaa qul waxaad ku tidhaa man axadkeebuu biyadihi gacantiisa malakuutu kulli shay shay la wahuwa isaguna yujiiru wax badbaadiya walaa yujaaru calayhi isaga waxba aan laga badbaadin cid laga magangelin karay walaa yujaaru calayhi waa sidaa cidna aan laga magangelin karin cidduu alla doono inuu dilo aan wax ka magangelin karaa jirin in kuntum taclamuuna haddaa wax garanaysaan sayaquuluuna waxay dhihi lilaah malakuutu kulli shayin oo dhan lilaahi alla u sugnaaday qul waxaa tila fa anaa tusxaruuna sidee arububiya ama sifatu ficiloo dhan waa laisla raacsan yahay khalqiga inuu alla abuuray oo arsaaqo oo dilo oo kulli waa laisla ogol yahay waxaa laisku diidan yahay waa uluuhiyada war ilaahay keligii caabuda iyo ilaahay keligii caabudi mayna ilaahyo kaleaanu caabudayna waa ilaahyo fikrad lagu keenay way fikrad yaa lagu keenay carabta waxaa caadigeed ahay dhagax bay caabudayaan markay arkaan dhagax kaleo kii ka quruxsan kiibay soo qaadanayaan nin baa uga keenay intuu nasaarada iyo halkaa carabta asnaamtii u horreysay hubel iyo nin baa uga keenay hubel iyo kuwaasoo kale nin baa uga keenay markaas halkaasi asnaamtii ka tixraaceen waa markii abu sufyaan maalintii uxud uu lahaa yahay maxamed ma yahay hebel markii lala hadli waayey yuu yidhi uclu hubel uclu hubel buui kor noqo markaasuu u jawaaba nabigu bin khadaab baa u jawaaba markii hore wuxuu yidhi wallaahi kuwa aad sheegi way wada nool yihiin abaalkaabayna kaa dhargin doonaan u jawaabu yii markuu culihubul yidhi markaasuu yidhi allahu aclaa waa ajal bay yidhaahdeen mar sanamkaa hubala nin uga keenay nasaariya xaggaa uga keenay asnaamta kale iyagaa samaysay qul waxaa tidhaha man axadkeebu biyadihi gacantiisa uu ku jiraa malakuutu kulli shayin shay la arka kulligii lahaanshiisa iyo tasarufkiisa isagu yujiiru wax badbaadiya oo wax magangeliya walaa yujaaru caleyhi cidna aan laga magangelinaynin laga badbaadinayn cidna aan laga magangelinayn isaga in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garan sayaquuluuna waxay dhihi lilaah kullu daalika lilaahi alla u sugnaaday qul waxaad ku tidhi faanaa tusxaruuna sidee laidiin sixray oo caqligii laidinka qaaday allah wuxuu leeyahay intaasoo dhan sida hayna bal ataynaahum waxaanu ula nimid bilxaqi wainahum iyaguna lakaadibuuna beenaalayaal wey markay leeyihiin waanu qumanahay oo waa anagaa fiican beenaalayaal bay sheegeen xaqu waa kan u yimid ay diidan yihiin bal ataynaahum waxaanu u keennay oonu ula nimid bilxaqi wainhum iyaguna alkaadibuuna beenaalayaal wey markay sheeganayaan wanaag iyo waxaa been bay sheegayaan